kala safnaa abu aalib oo ilaalinayay xaggaana khadiijo haweenaysay bay ahayd waxayna ahayd awal mu'mina ee rumaysay waxay ahayd qofkii ugu horreeyey oo khayrkan marxabaysiisa bay ahayd saa darteed dhacdada oo ah inuu abu aalibna uu dhinto khadiijana uu dhinto waa la garan karaa rasuulka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد دخول المسلمين شعب أبي طالب shalay walahi alxamd dersigii siirada ahaa dib u bilowday waxaan ka soo hadalnay bacda alhijra hijrat alxabasha wixii ka dambeeyey waxay ahayd taariikhdii cumar bn khadaab radi allahu canhu iyo islaamkiisii taabaanu ka soo hadalnay maantana darsigeena wuxuu ku saabsan yahay laga bilaabo muslimiintii markii ay galeen shicabtii oo ah carjowda amaba laba buurood meesha u dhexaysa meesha ayay galeen ma aragtay dadkii muslimiinta ahaa saxaabatu rasuuli illaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh darsigan wuxuu ka hadlayaa almuqaaaca waxa lagu magacaaba ah ee cunaqabatayntii lagu soo rogay saxaabatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam annabiy wa asxaabu waxay ahayd dariiq ka mid ah duruqda oo haddana aad aragteen oo adeegsadaan cadowga mar kasta oo dadka muslimiinta la arko inay dhaqdhaqaaq ay muujiyeen amaba la arkaba inay horumar ay muujiyeen waxyaabaha aan marnaba aanay alkufaar walcaduw aanay ka daalin waxaa ka mida sidii dadka kan loo wiiqi lahaa horumarkooda iyo hor ukacooda inay waxuun kusoo kordhiyaan nolosha adduunyo ama keligood ay gaaraan isku filnaansho idan dariiq walba oo maanta la adeegsado hadday noqon lahayd ummad la burburiyo hadday noqon lahayd ummad imbargo lagu soo rago la cuno qabateeyo hadday noqon lahayd qaar la yidhahdo hal la xerxero hadday noqon lahayd kuwo iyagoo meel maray assassination hal ha laga takhalluso oo ha la toogto un haddaad maqashid intuba waxay ahaayeen wasaa'il iyo methods hore loo adeegsaday idan ataariikh yuciidu nafsahu min jadiid isagu unbaa isi soo celcelinaya wixii shalay dhacay iyo wixii maanta dhacay waa isku mid waa ashbaha sida ma ashbaha layta bilbaarix la dhihi jiray oo kale wa shibhu lqadami bilqadam waa intii un marka lasoo celiyay waxaan arki doonaa marka sida cadowgu uu isu gaashaanbuuraystay amaba isugu bahaystay sidii loo go'doomin lahaa cunaqabataynna loogu soo rogi lahaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii iyo meeshii marka badbaadadu marka ay kaga timid wuxuu leeyahay kaatibka laqad xadada rasuulu اllahi salى allahu aleyh wasalam almakan aladi taqasamat fihi quraysh clى اlkufr yacni taxaalufaha clى muqaطacati bani hashim wuxuu nebiga salى allahu aleyh wasalam uu xadiday uu sheegay meeshii ay isku dhaarsadeen quraysh gaalnimada isku dhaarsadeen oo ah inay isku gaashaan gaashaanbuuraysaan inay cooqabatayn ku soo rogaan reer bani haashim dakara annahu khayfu bani kanaana rasuulka sala allah alay slam wuxuu tilmaamay meesha heshiiskaas uu ka dhacay amaba lagu saxiixday isgaashaan buuraysiga ah in la cunaqabatayo saxaabata rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam inuu ahaa khayf ay leeyihin reer bani kanaana khayfka luqada carabiga waxaa lagu magacaabaa meel alla meesha kor noqota markuu daad meel uu maro noocan ma buuraha meesheeda ad adagana aanay gaarin toga barkii bartankiisa wasadkiisana isku beegtaa khayf lagu magacaabaa waxaan ognahay kelimada khayf sida imaamu nawowi uu leeyahay khayfna way soo aroortay almuxasab way soo aroortay alabtax baa soo aroortay albadxaa baa soo aroortay intuna waxay tilmaamayaan musamaa lishayin waaxid idan waa meel laysugu yimid oo reer bani kanaan ay isugu yimideen meel baarlamaan oo kale buu ahaa meeshii baa la isugu yimid kadibna waxaa la ysku dhaarsaday ama heshiis lagu galay sidii loo go'doomin lahaa hada hadihi aljamaca almuslima aw alfi'a almu'mina waqad warada alkhabaru mufasala min mursali abi اlaswad wa mursali الzuhriy khabarka kan ka hadlaya cunaqabatayntii iyo go-doominta lagu soo rogay nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii khabarkaa isagoo faahfaahsan oo qaadaa dhigan buu wuxuu ku soo arooray amaba ka yimid mursalkii aswad iyo mursalkii alimaam aلzuhri kama warada min mursali curwata bni zubayr curwa bn zubayr mursalkiisana uu ka soo arooray saad garan kartaan ba kitaabka aan qarinayna maadaama yahay kitaab eh, taariikhda naqdinaya ama miisaan saaraya u bandhigaya qawaacida xadiidiga ah waxaa marka eh, laga maarmaana in la xuso khabar walbaba ama war walbaba meesha laga soo tibiyey iyo siduu marka nagu soo gaaray saddex mursaloo marka jirta mursalkii abulaswad iyo mursalkii zuhri iyo mursalkii markaa curwat bnu zubayr wa nadara lianna zuhriya wa abalaswadi min talaamiidi curwata maadaama iyadoo aan milicsanayno ama aanu eegayno ma zuhri iyo abulaswad labadoodaba waxay arday u ahaayeen curwat bnu zubayr ninka lagu magaca abulaswad iyo ninka lagu abu zuhri labada waxay arday u ahaayeen curatn zubayr ina hamata اxtimaala qawiya inama yarwiyaani hada alkhabar canhu meesha marka waxaa jira suurtagal aad io u xoog badan oo muujinaya warka kan ay werinayaan ninka lagu magacaabo lswad iyo ninka lagu magacaabo zuhri labadoodu inay hal meel ay ka qaateen maadaama labadooda arday ahaayeen hal sheekh ay arday u ahaayeen idan suurtagalku aad buu u xoog badan yahay inay labadooda markaa ay ka soo arooreen ama ay ka soo qaateen sheekhoodii ah curatn zubayr wuxuu leeyahy marka mima yajcalu lmursala laa yaqwى bالtacadudi liwaxdati makhrajihi idan qaacida ayaa jirta oo fanu xadiid nagu soo maray markan alfiyat suyuuطi iyo tadriib raawiga aanu ka soo hadlaynay mursalka marka la leeyahay hada alxadiid waa xadiid mursal wuxuuna u suubadaa haddii mursal kale la helo mursalka waxaa lagu magaca asal ahaan waa xadiidkii saxaabiga uu ka maqan yahay nin taabici baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam taabiciguna rasuulka sal ly slm lama kulmin marka su-aal waxaa imanaysa ah ninkagan qaala rasuulullaahida ku haya rasuulka maadan arkine ama baa dhacay baad ku haysaa rasuulka waqtigiisi maadan joogine annaa laka hada alkhabar marka mursal bay culimmadu ku magacaabeen xukumka la siiyeyna waa inuu daciif yahay ayib waxaan idhi marka daciifnimada iyo nugaylka ku jira mursalkaay wuu ka hinqan karaa wuu ka kici karaa oo wuxuu gaari karaa darajo oo u suub badan in lasoo deliishado laakiin waxaa shardiya mursalka kan iyo mursalka kale u soo gurmanaya ee la rabo inuu kan u hiiliyo waa inaanay isku meel aanay ka soo bixin kanna uu waddo gaara u haysto kanna waddo gaara u haysto hadda waxaan nidhi abul aswad kow iyo zuhri labadoodaba arday maadaama curatun zubayr ay u yihiin suurtagalkuna aad iyo aad u xoog badan yahay labadoodaba inay ka shidaal qaateen sheekhoodii curatun zubayr idan waxaan leenaha mursalka kan makhrajkiisu waa mid keliya hal meel buu ka yimid idan waxbuu u kordhin karaa uma kordhin kara maadaama manbucu mid markaa yahay meesha way macnaha uu tilmaamay wuxuu le mima yajcalu lmursala laa yaqwa biاtacadudi mursalka kan marka ma awoodaysan karo oo tiro timid ama tacadud kaa yimid iyo tiro badnaanta kuma xoogaysan karo limaada liwaxdati makhrajihi maxaa yaele meesha uu ka soo fulay ayaa hal meel un ah waإida lam yahbut riwaayaة aw lam tahbut riwaayaة fi tafaasiili dukhuuli اlmuslimiina shicbi abi طaalib faina asl اlxaadiثi haabit haddii aanay sugnaanin riwaayad tilmaamaysa oo mabaqaadaa dhigaysa wax alla wixii eh, ku saabsanaa muslimiinta markay galeen shacabti abi taalib waxaan leenahay horta xadda xaadidka kan ama dhacdaduna dhacdo sugan wey waxaan hadda ku wareersannahay mataqaanaa la raba in la ogaado riwaayad fara badan ayaa soo arooray ilaa iyo haddana riwaayad saxiixa ee aanu dhihi karnay iyadaan ku kalsoonaan karnaa waan cuskan karnaa iyadaana u suubatay inay deliil noqoto oyna siiso faahfaahinta khabarkan la xidhiidha ma hayno mar haddaynan hayn waxaan leenahay horta asal ahaan dhacdadan way dhacday go'doomin way dhacday cunaqabatayn way dhacday in meel markaa la geeyey oo markaa imbargo lagu soo rogay waa ay dhacday in ma aragtay qolyahan la yidhi waxba ma cuni karaan waxna lagama cuni karo mana guursan karaa loomana guurin karo intuba ay dhacday laakiin waxaan leenahay faahfaahi faahfaahinta tirada badan ee khabarka kan markaa ku xooman wax xoog badan marka maaha taa baan rabnaa inaan tilmaano kama ana dalika buu leeyahay laa yacni cadama wuquuci tafaasiili اlxaadiثi taariikhiyan arrinkaasuna macnaheedu ma aha inaan diidannahay amaba inaanu xaadiثadan dhicitaankeeda taarikhi ahaan inaanay u dhicin in la diidan yahay maaha faina curwata bna zubayrin o faina curwata raa'idu madrasati اlmagaazi curwa oo ah ninkaan isleenahay isagoo ayaa laga soo qaatay akhbaartan wuxuu ahaa isagaa haliyey wuxuu u ahaa ama hogaamiye u ahaa madrasada la xiriirta almaghazi iyo siyarta wa huwa inamaa yarwi can الصaxaabati fi اlgaalib waxaan ognahay maraasiil curwat bnu zubayr marka dib loogu laabto inuu sida badan uu ka wariyo saxaabatu rasuli اllahi sal اlla alay waslam idan intaa waxaa ahayd gogoldhac ama hordhac aanu rabnay in aanu waddada ku bannaysanno si ay noogu sahlanaatay in hawsha soo socotaayo marka aan si sahlan marka u dulmarno wa khulaasatu riwaayati curwa ana xisaara الshacbi waqac bacda fashali qurayshin fi isticaadati اlmuslimiina almuhaajiriin ila xabasha mar haddaan isla soo meel dhignay in riwaayadda keliya aan ku aan ku kalsoonaan karno oon qaadan karno daliilna u suubatay inaan soo daliishana inay tahay riwaayati curwat bnu zubayr mar haddaan taa isla meel dhigna waxaan leenahay marka curwat zubayr wuxuu noo sheegay ama gunaanadka riwaayaddiisa waxay leedahay xisaarka ah cunaqabataynta lagu soo rogay saxaabada rasul lahi sal lla alay slam iyo go'doominta la go'doomiya waxa arrinkaa uu dhacay markii qoraysh ay ku fashilantay inay muslimiintii ay dib u soo ceshadaan oo ay ka soo celiyaan xabasha waa tii uh, dad fara badan muslimiin oo qaxa oo firxad ah ay u kala ordeen xagga iyo xabasha waa tii nimankii uh, qoraysh ay isku dayeen inay waan waan ay la galaan nimanka iyo xabasha waa tii ay isku dayeen ay direen laban ninoo erga ah oo han hanloo soo celiyo waa tii hadiyada fara badan ay u direen ninkii najaashi ahaa boqorka ahaa xagga iyo alxabasha waa tii dhaqdhaqaaqa fara badan ay sameeyeen lakiin saan garan kartaama kul hadihi almuxaawalaat ba'ad bilfashal wax alla wixii isku day oo meesha la sameeyey waxba ma keenin oo iyagoo faramaran bay marka soo laabteen wuxuu leeyahay marka culut bnu zubayr maadaama taariikhiyan aynaan farta saari karin aynaan dhihi karin taariikh hebel buu xisaarkan u dhacay laakiin hal shay baan isku waafaqsannahay go'doominta cunaqabayntaynta lagu soo rogay dadka muslimiinta waxay ahayd markii qoraysh ay ku fashilantay inay dib u soo ceshadaan dadkii muslimiinta ah firxadka ahaa ama mangelyada siyaasadeed iyo tii diiniga ahba u weydiistay xaggaa iyo ninkii najaashi ahaa intaaba marka taarikhdu ka bilowday waxayثu ahaajaha اlamru wاshtada albalaءu calى اlmuslimiin xayثu ahaajaha اlamru wاshtada albalaءu calى اlmuslimiin markii qoraysh ay aad iyo aad ay ugaga carootay islaamka kan muslimiintuna aad iyo aad u dhibtoodeen wacazamat qoraysh an taqtula rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qorayshna ay gaartay go'aan ah inay rasuulka sal lla ly slam ay dilaan faajmaca banu cabdilmuطalib amrahum calى an yudkhiluu rasuula اllahi salى اllahu alay slm shicabahum wayaxmuuh marka reer bani cabdilmuطalib baa waxay go'aan ku gaareen inay rasuulka sal alla alay waslam intay soo qabtaan oo ay geliyaan meeshii ay shacabtoodii inay geliyaan buurahaas buuraha dhexdooda inay geliyaan ay marka ilaaliyaan ilan rasuulka slam halis wuxuu u yahay in hadihi اlayaadi asawda gacmaha kan ee fashilka u socda fashilkana ka yimid in rasuulka sal ly sl sahlan marka ay ku dilaan marka reer binu cabdulmuطalib oo ah nebiga sal lla lay slm dadka uu ka soo jeedo ayaa waxay go-aan ku gaareen inay isagu patronage iyo protection iyo ilaalin iyo ximaayo inay siiyaan marka waxay yidhahdeen aanu badbaadinna oo agteenna aanu keenna ah, ninka lagu magacaabo abu aalib shacabtiisa aanu gelina waa meel marka buuraha dhexdooda ah meeshii marka la keenay waxay culimmadu ay leeyihiin fadakhaluu shicaba jamiican muslimhum wa kaafiruun dhammaantood reer bani cabdilmuطalib oo dhan ayaa say u dhan yihiin waxay wada galeen meeshaabay galeen iyagoo ay isugu jiraan kuwooda muslimiinta ah iyo kuwooda gaalada ah ilan marka kan arrinka wuxuu gaaray uu dhaafay Eh, masale diina wuu dhaafay arrinkan wuxuu gaaraa masala reerkii buu gaaray qabiil buu marka gaaray wuu sal ballaarsaday wuu ballaartay arrinka markii dagaalka uu ballaartay marka waxaa la yidhaha innagoo dhanba taarget baanu nahay marka kan kala ma kala saarayno yaa muslima yaa gaala maxamed baa muslima iyo hebel baa gaala ma kala saarayno marka arrinku wuxuu taagan yahay reerkii baa loo socdaayo dad oo is ilaaliya bay arrinku marka u gaaray markaa way marka ay leeyihin dhammaanteen meeshaan wada galno meesha marka la galay wa ajmaca almushrikuuna amrahum cala an laa yujaalisuuhum wla yukhaaliطuuhum wla yubaayicuuhum wla yadkhuluu buyuutahum xata yusalimuu rasuula اllahi sal ly slm lilqatl nimankii kale ee iyagu isgaashaan isgaashaanbuuraystay oo iskaashiga ahaa ee isku gaashaanbuuraystay kuna heshiiyey inay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo dacwadiisuba aanay baahin qolyahan iyaguna go-aan bay gaareen markay arkeen reer bin cabdilmuطalib inay meel ka soo jeesteen arrinkuna dagaalkana uu sal ballaartay bay waxay yidhahdeen innagana waxaa naga go-aana inaynaan la fadhiisan reer bin cabdilmuطalib oo aynaan dhex gelin oo aynaan waxna ka gadan waxna ka iibin oo aynaan guryahooda aynaan gelin ilaa ay rasuulka sal alla lay slm gacanta noo soo geliyaan innagana saan doon aanu ka yeelno marka aanu dilno wa katabuu fi dalika saxiifa arrinkii marka go-aankii waxaa lagu qoray warqad yar baa lagu qoray saxiifad baa lagu qoray dastuur buu noqday meel baa lagu qoray waxay culimmadu leeyihin marka falabitha banu haashimin fii shicabihim halaatha siniin meeshaabay go'doon ku ahaayeen buuraha dhexdooda muddo saddex sano ah reer banu haashim oo ah lafta nebiga sal lla slam uu ka dhashay saddex sana meeshaasi ku jireen washtadda calayhim albalaa' waاljahdu wاljuuc markaasaa waxa alla wixii dhiba wax alla wixii ma aragtay bala'ah iyo juuc iyo gaaja inta waa isugu tagtay falamaa kaana ra'sa halaati siniin saddex sana markay ka soo wareegtay oo aan jiiq loo dhihin oo aan waxba laga iibinayn waxba laga gadanayn aan lala fariisanayn meesha ay joogaan aan la imanayn waxba loo guurinayn aan laga guursanayn oo la go'doomiyey all walks of life hadday noqon lahayd political hadday noqon lahayd economical hadday noqon lahayd socially dhan walba markii laga go'doomiyey aw saddex sanana ay buuxsantay ayaa wuxuu leeyahy talaawama rijaalu min quraysh rag baa marka is-eeday rag ugu waaweynaa quraysh baa is eeday waxay yidhahdeen calaa maa xadaث wixii dhacay bay isku qabsadeen wa ajmacuu calaa naqdi saxiifa waxayna go-aan ku gaareen saxiifadaa la qoray oo ah saxiifa baatil ku taagan qaraabo goyn ah ilan dadkan wareer bani muطalib iyo wax dad fog maaha in qaraabo goyn maadaama ay ku salaysan tahay saxiifada boycottingkan saxiifaduna xambaarsan tahay waa inaan burino heshiiskii shalay aan wada galnay oo ahaa ragga kan in la go'doomiyo ee lagu soo rogo cunuqabatayna waan ka baxnay bay yidhahdeen arrinkaa markuu dhacay kadib waqad aclamahum rasuulu sala allahu aleyh wasalam intaan arrinka aanu dhicin rasuulkaaba wargeliyaba ogeysiyey wuxuu yidhi biannahu lam yabqa fiiha siwa kalimaati shirki wالظulmi whakada intahat almuqaطaca rasuulka sal lla alay slam wuxuu yidhi baashii meesha aad ku ogeydeen inaad meesha surateen oo kacbada aad dhex geliseen waa tii aboorka intuu u yimid uu cunay iyadoo dhan ba markaa waxaa soo haray un keliya kalimaat الshirki wالظulm kelimaddaa marka dul istaagaya marka whakada intahat almuqaطaca goyntiina waa ay dhammaatay ibnu hishaam wuxuu sheegay markii aboorka meesha uu yimid inuu cunay aboorkii wax alla wixii saxiifada ku qornaa wuxuuse ka tegay bismi اllah ila markay bilaabayeen ayaa waxaa ku qoran bismi illah baa ku qornayd inta unbu ka tegey ibnu isxaaq kow muusa bin cuqba labo curatun zubayr saddex waxay sheegeen arrinkaa obasidkeeday sheegeen arrinkaa arrin lid ku ah bay sheegeen oo waxay yidhahdeen yacni way cuntay wax walbaba xataa ismullahi way cuntay maxaa haray un keliya waxaa haray un keliya qodobadii tilmaamayay in dadka kale la godoomiyey inaan lala fariisin inaan wax lala cunin inaan wax lala cabin in inta unbaa soo hartay marka waxaan haynaa laba laba waxaan haynaa khabar khabar leh aboorkii wuu yimid wixii oo dhan wuu liisaday ilaa ism allah iyo khabar leh intu wuu la tegay ilaa intii muqaataca mooyaane labadaba marka waa ay sheegeen culimmada intu waa la sheegay dabcan eh, waxay ahaataba masalada marka waa meesha uu isku dayayo eh, kitaabka inuu marka raajixo wuxuu leeyahay ama riwaayatu muusa bni cuqbata fatdhab إlى أن الmuشhrikiina أkhrajuu bني hashim makata ilى الshacb riwaayada abu muسى بن cqبة uu wariyey waxay tilmaamaysaa nimankii mushrikiinta reer bani hashim intay ka soo saareen maka ayay waxay geeyeen xagga ay shacabta faأmara rasuulu الlahi slى الlaه عليه وsلم almuslimiina an ykhrujuu ilى الأrض الxabشha rasuulka sal اله عليه وsلم wuxuu yidhi uu amar uu ku siiyey muslimiinta inay socdaalaan oo ay ay ay aadaan xagga iyo dhulka xabasha inay aadaan fayakunu xisaaru الshicbi wa alhijra ilى اlxabashi qad waqaca fi waqti mutaqaarib idan riwaayaddan markaan qabanna waxaa noo soo baxaya go'doonkii la go'doomiyey saxaabatu rasuli lahi sal اlla alيه wasalam amaba nimankii reer bn cabdilmuطalib reer bani hashim la go'doomiyey iyo hijradii loo hijrooday xagga ay xabasha inay dhaceen waqti aad iyo aad isugu dhow yani waxa laga nafsa sana bil inay udhexaysay inay maalmo udhexaysay inay asaabiic udhexaysay baa laga yaabaa horena waxaan usoo tilmaamnay riwaayadda curwa marka la qabto in ay dhacday xisaarku inuu dhacay maxay markii eh, hijradii ay dhacday kadib oo ay nimankii qoraysh ay ku fashilmeen inay soo ceshadaan saxaabata rasul llahi sal lla ly slm bay dhacday laakiin cuqbatiisa marka la milicsada waxay tilmaamaysaa inay dhacda maxay waqtiga idan waxaan dareemi karnaa marka akhbaarta soo aroortay inay noocan ma ay noocan ma si ay isaga hor imanayso waana sababtaan u sheegnay eh, kaatibka kitaabkan qoray ujeeddadiisa maaha uun keliya kutubtii aad arki jirteen waa la yidhi waxaa dhacay waxaa dhacay qofku uu iska qaadan jiray lakiin wuxuu dhaha hab academic ahaan inuu niqaashu yihahdo waxaan masax baa masax maaha maadaama wixii ay yihiin wax diin markaa ku saabsan wqad dakara الzuhriyu ana cumra الrasuuli slى الlahu عalيه waslm kana xiina اlkhuruuji min الshacbi tisca وarbaciina sana alimaam zuhri isagu wuxuu sheegay nebiga salى الlahu عalيه wasalam da'diisu inay ahayd markii ay ka soo baxeen go'doonkii la go'doomiyey inuu afartan iyo sagaal jir ahaa wa kana khuruujun fi sanati alcaashira sanadka meeshaay ka soo baxeen sanadka tobnaad buu ahaa wa annahum makahuu fi shacabi sanatayn laba sanana meeshay ku jireen buu yidhi idan wuxuu keenay marka dharaandhirin kale wuxuu leeyahay kow rasuulka sal ly slm da'diisaan u laabana waqtiga afartan iyo sagaal jir buu ahaa number labo sanadkay soo baxeen waa sanadke sanadka tobnaad imise sana meesha lagu jira laba sano wa yuqaal marka waxaa la yidhahda haddana ina rujuuca yuqaal ana rujuuca man kana muhaajiran biاlxabashi ilaa maka kana bacda alkhuruuji min ashacab waxaa kaloo la yidhaahdaa la sheegaa wa yuqaal markaad kutubta ku aragtay hadal xoog badan maaha waxaa la sheegaa dadkii u hijrooday xaggaa iyo xabasha u hijrooday dadkii ugu horreeyey ee soo noqday waxay soo noqdeen markii shacabta laga soo baxay idan meesha marka waxaa muuqata soo noqodka dambe ay soo noqonayaan saxaabata rasulillah sal ly sl ay ka soo noqonayaan xagga iyo xabasha waa goortii qolyahana ay ka soo bixeen shacabta ay ka soo bixeen wacalaa dalik yakuunu xisaaru shacbi qad bada'a fi aakhiri alcaami asaabic min albictha arrinkaa marka aan ku salayna marka waxaa noo soo baxaysa go-doonkii la go-doomiyey go'doomiyey saxaabata rasulillahi sal alla lay slam ama reer bani cabdilmuطalib bisifa caama inuu ahaa sanadkii toddobaad ee hijrada taasaa marka kusoo gabagabaynay laqad dacaa rasuulu llahi sal allah alay slm calaa quraysh markii rasuulka sal ly slm sidaa loo galay oo hawada lagu celiyey oo yani xitaa nolol loo diiday ayuu habaar ula dhaqaaqay marka qoraysh buu habaaray muxuu ku habaaray wuxuu ku habaaray abaar buu ku habaaray waa tanay taarikhda leeyahy faxadaثat fiihi majaaca gaaja ilaahay subxaana wa tacala ku dhex salliday gaaja dheayaa ayaa markiiba kusoo diriday xataa akaluu اlmaytata waاljuluud ilaa gaajadu ay u dhibaato gelisay inay cunaan baktiga iyo harkaha inay hunguri markaa ka dhigtaan fa jaءa abu sufyaan markuu xaaladda ay ku xumaatay ba abu sufyaan yimid rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam buu u yimid an yadcuwa lahum wayunaashidahu raxm alraxm markaasuu intuu u yimid buu wuxuu yidhi ilaah baan kugu dhaariyay iyo raximka aniga adiga naga dhexeeye ah ilaahay noo bari yacni waxaad ilahi subxana wa tacala noo weydiisaa inuu naga qaado rasulka sal ly slam tan u yidhi ilah waxaan ku ogahay abaar baan ku ogahay tii aad ku dhigtay oo kale waqtigii nebi yuusuf calayhi salaam markaasuu intuu yimid wuxu yidhi maxamedow ilan way og yihiin nebi maxamed sal lla ly slm habaarkiisa inuu kacayo way og yihiin ducadiisu in markaa la aqbalayo intuu way og yihiin markii wuxuu yidhi raximka naga dhexeeya waad og tahay wuu qaraabaystay meelahaasuu ka soo maray xaggaasuu ka soo maray bal ilahay noo baray buu yidhi waa tan aayadda ay ahayd faqara'a alaaya nebiga sal lla ly slm wuxuu aqriyay qowlahu jala wacala faاrtaqib yowma taأti الsamaءu bidukhaani mubiin yaksha الnaasa hada cadaab aliim aayaddaas buu aqriyay ilaa cayduna laga gaaro oo ah ayad waxay tilmaamaysaa inay jiri doonta maalin ay samadu la iman doonta qiiq kadibna ay gacmaha ay taagi doonaan culimmadu waxay ku fasireen abaar daran inay ku iman doonto aad iyo aad u baan abaartii inay timid kadibna ay markay nafta u yaabeen bay wixii rabbana kshif cana alcadaaba inaa mu'minuun ilah mar un ma naga faydi kartaa inaga mu'miniina baa nala arki doona ama inagoo muqiniin ah waa ilahi subxaana wa tacala marka marka dambe u ajiibay wa kana arajulu yaraa ma bayna aلsamaa'i waاlardi kahati اdukhaan markay is yidhahdaan roob baa soo socda indhaha samada la aada ayaa waxay arkayaan samada iyo dhulka inta u dhexaysaba qiiq baa u muuqda amaba qaac baa u wax kale ba u muuqan waayeen fadacaa rasuulu اllahi salى اllah alay slm rabbah fakashafa canhum alcadaab facaaduu ila اlkufr rasuulka sal اla alيه wasalamna tii buu aqbalay nin raxiim raxiimu ahaa oo aad iyo aad u dabacsan oo qalbigiisu naxmad ay ka buuxdo gacmuhu samada u taagay ilaahay baa ajiibay abaartii baa laga fayday waa laga qaadaa barwaaqa usoo laabatay iyagoona gaalnimadoodii meesha ugu laabteen dib ugu laabteen arrinkan marka waxaa gunaanadkiisa uu yahay sideedaba ninka kaasoo hor jeeda cadowga ah magacuu doonaba ha yeeshe eh mar hadduu og yahay inaydan isku mabda ahayn waxa uu isku dayaa inuu adeegsado wasiilo walbaba uu isleeyahay ninka kan waad kaga adkaan kartaa haddii uu waayo lafahaaga in loo keeno wuxuu isku dayaa noloshan aad nooshahay iyo hawadan aad qaadanaysid iyo biyahan aad cabaysid in ciriir uu kaa galo waana wasiila min qadiim lasoo adeegsan adeegsaday haddana lasoo adeegsada arag qur-aanka marka le inahu sixrun rasuulku waa majnuun marka la leeyahay marka waddada uusan mari karin iyo maanta wasiilada loo adeegsada dadka muslimiinta ah iyo magacyada kala duwan la siiyo waa isla meeshii arag haddii ay jireen dad fara badan oo maanta umamta madaxa kor intay ula soo kacday oo is yidhi bal khaliikum takunu fi masaafi umami mutaqadima dadku kale way hormareen idinkuna hormara waxbay samayseen samaysta embargo baa daba taagan oo waxaad daba taagan cuno qabateyn baa daba taagan waana haakadaa waa sunat اllahi jala wacala wax isbedelaya marka maaha ama ninka muslimka isaga maanta bari ha aado ama isaga galbeed ha aado ama isaga cirka ha aado ama dhulka ha isku dhufto ama sakiin ha laqo falyamdud bisabi min aلsamaa ثuma lyandur oo su u doon ha sameeyo hiya hiya wasiilo isbedeli maysa lakiin maxaa loo baahan ya maxaan isbedelayn